sifatu riwaayati alxadiid ayaan joognay qaala almualifu raximah llah assaadisu sifada lixaad yanbagii anlaa yarwiya biqiraa'ati lxaanin aw musaxifin wclى طalib اlxadiiثi an yatacalama min alnaxwi wاllugati ma yaslamu bihi min allaxni wاltasxiifi wuxuu leeyahay yanbaqii waxaa haboon anlaa yarwiya inaanu werinin biqiraa'ati laxaanin mid laxnin badan oo qalad badan qiraa'adiisa inuunan ku werinin ow musaxifin ama mid wax tasxiifiyo ayb tasxiifka isaga wuxuu ku dhacaa badanaa eh, dhibcaha iyo waxyaabahaas taxriifkuna shaqalka iyo ciraabtau ku dhacaa ayb wa calaa aalibi alxadiidi xadiidka kan dalbaaya dushiisa waxaa ah an yatacallama inuu barto min anaxwi naxwiga xaggiisa iyo wallugati iyo luqada <clears throat> maa yaslamu bihi wuxuu kaga nabadgelaayo min allaxni laxni iyo watasxiifi iyo tasxiif wuxuu kaga nabadgelaayo wa ariiquhu kaa ariiqiisa iyo jidkiisana wa ariiquhu isaga jidkiisa fi salaamati min atasxiifi ka nabadgal oo tasxiif uu ka nabadgalo dariiqii dariiqiisa oo u maraayo waxaa weeyaan alakhdu qaadasho waayo min afwaahi ahlilmacrifati laga qaato aqoonta dadka u saaxiibkaa ah, afafkoodao laga qaatay iyo taxqiiqi wa ahli taxqiiqi dadka ahli taxqiiqa ah, afkooda laga qaato ayb halkan wuxuu ka gelayaa qiraaa riwaayadii ama xadiidkii haddii laxni uu soo galo hab akrintiisa marka hore muqadamo iyo goboldhigow intaan uga dhigtay waxaa habboon qof laxaana oo laxan badan inaan lagu akrinin oon qiraa'adiisa eh, riwaayadiisa aan yani qiraa'adiisa inaan wax lagu werinin ama mid yacni musaxif oo tasxiif badan ayb oo cilmigiiba markaa ka qaatay suxufta ayb tan labaadna muqadamada muqadamaadka uu fasalka ka hormariyey muqadamada labaad waxay tahay daalibulxadiidka inuusan ka maarmaynin luqada iyo naxwada wax uu carabkiisa khaladka uga ugaga nabad galo inuu markaa ka barto taa macrifadeeda inuunan ka maarmaynin dayib ayuu sheegay muqadamada saddexaadna waxay tahay habka aad u marayso haddaad rabto inaad tasxiif ka nabad gasho ama uu kugu yaraada dayib dariiqaana waxay tahay inaad ka qaadato dadka macrifada cilmigaas u leh cilmiga markaa la akrinayo dadka macrifada u leh afafkooda a ka qaadato iyo dadka ahlu taxqiiq oo iyagu daneeyo oo iyagu yani cinaayo gaara siiyo yani dabdiga iyo waxyaabaha yembagii waxaa haboon anlaa yarwiya inaanu werinin raawigu biqiraa'ati laxaanin mid gef badan oo laxnin badan qiraa'adiisa inaanu ku werinin ow musaxifin ama mid yani musaxif oo tasxiif badan ayb oo kuwaa marka inuu ka leexdo oo dadka ahlu taxqiiqa ahlu dabdiga inuu ku dadaalo wax ka warintooda iyo iyaga xadiidkooda inuu marka iyaga afkooda uu ka qaato ayb asmaci isaga waxaaba laga wariyey inuu yidhi waxaan ka baqayaa inuu soo galo qofka laxniga akriyo oo xadiidka ku laxniyo isagoo heli kara yacni inuu dadaalo waxaan ka baqayaa inuu soo galo min yani jumlati man kadaba calaya mutacamidan falyatabawa maqcadahu min annaar ninkii aniga korkeega ku been abuurto ku been sheego naarta meeshuu ka gelaya ka diyaarsan liannahu wuxuu yihi liana nabiya sala allahu calayh waali wasalama lam yakun laxaanan nebigu waxama laxni jirin ayb marka waxaad akrinaysaa wixii nebigu akriyay ma aha markaas ayb meeshaasay gaadhsiiyeen marka aadayna muxadisiintii hore u banay jireen ayb sababka marka siiba weyhi naxwada iyo ku kalliftayna waxaa ugu badnaa xamaad ibnu salama xamaad ibnu salama wax uu ka maqlay xadiid iyo waxbuu agtiisa ku akriyey waa laxniyey kelimatu waxay ahaydaan umalaynayaa racafa yarcafu marka racufa yarcufu ayuu u akriyey iyadoo laftirkeedana luqaa sidaas ah laakiin afsaxa ama yacni fasiixu sidaas ma ah markaasuu wuxuu yidhi laxanta waad laxnisay uu yidhi kabacdi buu marka wuxuu bilaabay bis waayuu yidhi cilmi aan mar dambe la igu dhehaynin waa laxnisay ayaan dalbaayay khaliil ibnu axmed ilfarahidi ayuu u tegey markaasuu bilaabay de imaam waat waa ku noqday ayb waa ama haddii weynaan lagu bilaabo ama haddii yaraan lagu bilaabo iyo dhib ma laha muhiimku waxay tahay un qofku in jiddi jiddiye ay ku jirto bis uu ka keenay markii dambe wuxuu yihi marka wacalaa aalib اlxadiidi aalibulxadiidka korkiisa waxaa ah oo laga rabaa an yatacalama inuu barto min anaxwi naxwaha iyo wlugati luqada inuu ka barto maa yaslamu bihi wuxuu ku nabadgelayo ugu nabadgelayo min allaxni wاtasxiifi uu iga nabadgelayo laxni tasxiif ayb intaanu marka xadiidka dalbin inuu bartaba taasay dhahaan culimada suyuudi isaga alfiyadiisa wuxuu ku daraa fiqiga laftiskiisa mabaadi'diisa inuu barto oo uu masaa-isha fiqhiga uu ka kooban yahay babdiyo markaas inuu xadiidka galo ayb sidaasuu ishaaraan culimada ayb wa ariiquhu ka ariiqiisa ariiquhu kayani ariiqiisa fi salaamati nabadgelyo mina tasxiifi oo ka nabadgalana alaqdu weeyaan qaadasho min afwaahi ahli lmacrifati aqoonta kuwa ahalka u ah afafkooda laga qaatayo wataxqiiq ahlu taxqiiqa cilmi walba marka waa goonidiisa cilmiga xadiidka oo kale dadka luqadiisa iyo ahlu dabdi ugu ah inuu ka qaato culuumta kalena dadkeeda inuu ka qaato ba wixii aqoon dheeraada u lahoo ahlu taxqiiq ku ah waidaa waqaca fii riwaayatihi laxnun marka muhiimka hadda halkan qiraa'ada haddii laxni uu soo galo see loo wareega waidaa waqaca haddii uu dhaco fii riwaayatihi riwaayadiisa dhexdeeda laxnun haddii uu ku dhaco laxni aw taxriifun ama taxriif icraabkibaaba qaldanba qaala bnu siriina ibnu siriin waxa uu yidhi iwabnu sakhbara yarwiihi waa werinayaa kamaa samicahu sidii uu u maqlay oo kale iyagu jaanibka riwaayada aad u xoojinayaan sidii uu u maqlayo qaladka ahayd buu u werina sidaasay dhahayaan yarwiihi waa werinayaa cala alkhata'i buu ku werinayaa riwaayadii kamaa samicahu sidii uu u maqlay ibnu salaax waxa uu yidhi haada guluwun fi itibaaci lafdi lafdiga raacraaciisao guluwi lagu sameeyey waay ayb wamanci ariwaayati bilmacnaa iyo mas'aladii alriwaayatu bilmacnaa mancinteediiyo guluwi lagu sii sameeyey heer la gaadhsiiyey qaladka hala akriyo masaladaa marka ibnu sayriin aada ugu tashadudi jiray wasawaabu sawaabku wa qowlu akariina iyo culimada badankood qowlka ay qabaan sida lmubaarak iyo awsaaci iyo keyrkoodba laga soo raray ayb riwaayatuhu weeyaan werintiisa cala sawaabi uu ku weriyo sida sawaabka inuu ku weriyo sida sawaabka ayuu ku werinaa laakiin maca dalika inuu bayaaniyana waa fiican tahay khata meesha inuu ku jiro ayb wasawaabu sida sawaabkaa wa qowlu laktariina culamada badankood qowlkoodana ah riwaayatuhu cala asawaabi werintiisa weeyaanoo raawigi inuu weriyo cala sawaabi uu ku weriyo yani sawaabka korkiisa sida sawaabka wa ama islaaxuhu fi lkitaabi waama islaaxuhu hagaajintiisa qaladkii in la hagaajiyo fi lkitaabi kitaabka dhexdiisa lagu hagaajiyo fajawazahu bacduhum qaarkood way baneeyeen qaar baa waxay yidhahdeen sulbulkitaabba saxa ha lagu qoro oo halaga hagaajiyo wasawaabu sida sawaabkee toosanna taqriiruhu weeyaan qariritaankiisa in la sugo sugitaankiisa fil asli asalka in lagu sugo calaa xaalihi xaalkiisa in lagu sugo yani calaa xaalihi wuxuu ka wadaa isagoo qaldan in sulbul lagu daayo ayb sulbul kitaabka isagoo khaladkiisa in lagu daayo maca tadbiibi iyadoo la qataarayo caleyhi korkiisa la qataarayo shayga qaldan wa bayaani sawaabi sawaabkiina in la caddeeyo fi lagu caddeeyo oo maca bayaani sawaabi iyadoo la caddaynayo sawaabkii fi hareeraha ayb sida qowl akariin waxaa weeyaan sawaabka horta in la weriyo ayb iyadoo sawaabkii haddana la werinayo see loo takriirinaa marka asalkii waxaa loo deynaa qaladkiisa calaamadii marka calaamatu tadbiibkiina dabadiina waa la saaraa calaamadii dabada ayb hareerahana waxaa lagu qorayaa markaa sida sawaabka uma alwlaa cinda asamaaci an yaqra'ahu cala sawaab markaa dadka u akrinaysan taas waa markii kitaabka lagu qoray marka la akrinayo see loo akrinayo uma alwlaa sida haboon cinda asamaaci samaaca agtiisa majlisu samaaca marka la joogo an yaqra'ahu inuu akriyo weeyaan raawiga ama sheekha cala sawaabi sawaabki inuu akriyo sida sawaabka uu ku akriyo ayb uma yaquulu uu yidhaahdo fii riwaayatinaa ama uma yaquulu wuxuu dhahayaa markaa kadib fii riwaayatinaa inaga riwaayadeena ow cinda shaykhinaa sheekheenna agtiisa ow min dariiqi fulaan hebel dariiqiisa kadaa ku sugan ayb waa baraarujin marka tambiih cinda samaac marka sidaasuu samayna sawaabkiibuu akrinaa marka hore oo sida qaldan ma akrinayo markaa kadib buu baraarujinayaay wuxuu leeyahay fii riwaayatina aw cinda shaykhina aw min dariiqi fulanina kadaa baa ku sugnayd ayb oo khaladkii markaa uu sheego sidii riwaayada uu tilmaamo markaa walahu an yaqra'a ma fi lali walahu wuxuu leeyahay an yaqra'a inuu akriyo maa fi lasli asalka ku sugan khaladka inuu ka bilaabo ayb uma yadkura sawaaba uu sheega ka bacdina sawaabkiina uu xuso khaladkii in la hormariyo riwaayadii la raaco uma sawaabkii la sheego wa axsanu lislaaxi intaas uga baxa marka masaladaas habhagaajintu waa laba hab kitaabka haddaa rabta inaad ka hagaajisid sida waxaad qoraysaa riwaayadu ay tahay ayaa sulbul kitaab la gelinaa kor ayaa waxaa looga qoraa meesha la rabo in la saxo dabba ayaa kor laga saara xaashiyadaas sawaabka lagu qoraa cinda alqiraa'ana sida sawaabkaa la akrinaa uma waxaa la baraarujinayaa marka riwaayada ayb ama waxaa la yeeli karaa oo u bannaan qofka in qaladkii riwaayadii in laga bilaabo qaladkeedii uma sawaabka gadaal laga sheego oo riwaayadii markii la akriyo la yidhaha wasawaabu kada wa kada ila intaasuu taas uga baxay sawaabka islaaxinta shayga in la islaaxiyo xaggee iyada laga qaadana islaaxinta intee laga keenayo wuxuu yidhi wa axsanulislaaxi hagaajin tan ugu wanaag badan ugu fiican bimaa jaa-a weeyaan in lagu islaaxiyo bimaa jaa-a wixii ku yimid fii riwaayatin riwaayo wixii ku yimid aw xadiisin ama xadiis aakhara kale wixii ku yimid islaaxinta waxaa ugu wanaagsan wixii xadiid kale ku yimid ama riwaayo kale ku yimid sheekhan baa qaladki maalan la yimid riwaayo kalead aragtay oo qaladkiiba aan qaladkiio saxan riwaayo kalead aragtay oo iyadu marka aan qalad lahayn oo sawaabkii sidii ahayd ay ku taallo sida ugu wanaagsan meeshaas waxaga taasaa ugu fiican iyo waxaa la a ah amase xadiid kale xadiidkan baa laxniga u galay xadiid kalead aragtay oo isla xadiidkii ah laxnina aanu ku oolin marka in riwaayo laga saxo ama xadiid in laga saxo qaladka yaa ugu wanaag wanaag badan kaasaa marka ugu wanaag badan ayb sababta waa maxayn waxay yidhaahdaan wa huwa aaminun min an yakuuna manquulan calaa rasuulilah mutaqawilan calaa rasuuli illahi sal l slam wuxuu uga aamin noqonayaa qofku an yakuuna mutaqawilan calaa rasuuli illahi sal l slam mid nebiga wax ka dhahayo korkiisa inaanu noqonin waxaan ogeyn haddaa adu is tiraahda kaligaa waxaa la diidayaa meeshaan laxni baa ku jiro adaa isdiri intaad luqadii iyo wax ku feerisay laakiin adiga hadda ma hugtid rasuulka calayhi salaatu wasalaam sida ay uga timid riwaaye ahaan wax uma haysid laakiin taxqiiqaagii waay waa laga wanaagsan yahay waxaa ka wanaagsan shaygii laxniga ahaayood xadiis nebiga uga haysid asoo suub toosan markaas waa ku dhiiran kartaa amase riwaayo kalead u haysaayo ninkan qalday nin lamida oo isaga saxayaad haysaa waa sida ugu fiican laakiin adiga inay kula noqoto taxqiiqaada wax waa laysaga hagaajin karaa laakiin weli lama aamin aha aadaa laysaga ilaalina xadiidka rasuulka calayhi salaatu wasalaam taaswaa marka waxa uu ku leeyahy wa axsanulislaaxi islaax ama hagaajin kan ugu wanaagsanaan badan <clears throat> bimaa jaa-a wixii ku yimid in lagu islaaxiyo waa fii riwaayatin riwaayo ow xadiidin aakhara ama xadiid kale ayib taasaa marka u nabadgelyo badan baabkan marka aaday isaga ilaaliyeen culamaa lxadiid fain kaana alislaaxu biziyaadati saaqitin shayga islaaxa ama khau khaaa meesha khada'a la raba in la hagaajiyo haddii uu yahay waxbaa matnigii baa wax ka maqan yihiin ayb saqdi baa jiro fain kaana alislaaxu hagaajintu haddii hadday tahay biziyaadati saaqitin wax dhacay ziyaadintiisa ziyaadadiisa waa kala fiirsane marka tafsiil fain lam yugaayir hadduusan doorinin macnan macna haddaanu doorinaynin fain lam yugaayir hadduusan doorinaynin macna alasli asalka macnihiisa haddaanu doorinaynin fahuwa calaa maa sabaqa sidii soo hormartay hadda ayb ayb oo fahuwa calaa maa sabaqa sidii soo hormartay ayuu marka yeelayaa shayga saaqidka hadduusan macnihii asalka aanu bedelaynin maxaa ka mid a ah masalan xaraf ayaa dhacay oo kale xaraf macnihiisa us isbedelaynin fa huwa cinda alislaaxi calaa maa sabaqa sidii soo hormartaa loo islaaxinayaayo maca tanbiihu ka wadaa waa la baraarujinaa habkii hadda aan soo sheegnay ayaa loo islaaxinaa xaafid alciraaqi wuxuu leeyahay laakiin inahu laa ba'sa biilxaaqihi fi lasli biduuni tambiihin in la baraarujiye qasab maba aha ayb waxa maqan maalan xaraf baa yaa maqnaaday haddii xarafkaas la ziyaadiyana wax macnoo isbedelaayo ma laha dhib male kaasoo kale waana sida imaam axmed laga wariyey abu daawuud baa wuxuu yidhi axyaanan waxaan arkaynaa buu yidhi riwaayadii ay ku taallo can fulan can jurayj wixiina waa ibnu jurayj can fulan can jurayj waana ibnu ibn waay waxa dhacay macnana isma bedelayo waa layska ogyahay meeshaan riwaayadan ibnu jurayj inuu leeyahay ibnu jurayjna in yani ibnu jurayj uu yahay oo jurayj aynan ahayn waa la garanaya ka waran uu marka haddaan aslul iska haleeshiiye biduuni tambiih dhib male buu waa mid ciraaqi uu raacay waa alxaafid alciraaq abuu cumar ibnu salaafna waa diiday waa in la baraarujiyaa buu leeyahay imaamu maalik baa waxaa lagu yidhi ara-ayta xadiida nabiyi sala allahu alayh waali wasalam xadiidka nebiga ka waran yuzaadu fiihi lwaaw wlalifu wlmacnaa waaxidun alif iyo waaw iyo haddii lagu ziyaadiyey macnuhuna hal mid un ayb faqaala wuxuu yidhi arju an yakuuna khafiifan waxaan rajaynayaa inay iska fududdahay abu dawud imaam axmed buu su-aaley wajadtu fii kitaabii waxaan ka arkayaa xajaaj xajaajun can jurayjin yajuuzu lii an uslixahu ibna jurayjin faqaala arju anahu laa ba'sa bihi fain lam yugaayir macna اlasli fahuwa calaa maa sabaqa weeyaan wain gaayara hadduu dooriyase taakada alxukmu xukunkii waa adkaanayaa bidikri اlasli asalkii in lagu xuso maqruuran bilbayaani iyadoo bayaanna lala xidhiiriyey marka haddii laakiin macnuhu isbedelayo laabudda marka in bayaan lala xidhiiriyo tanbiihi ou jiro taakada alxukmu xukunkiiba ayaa adkaanaya bidikri اlasli buu ku adkaanaya asalkii in la xuso maqruunan bilbayaanina lala xiriiriyo lima saqada wixii dhacay si khadii looga nabadgalo ayb sheekiisa si uunan uga sheegin wax uunan dhihin waxa dhan si looga nabadgalo ibnu salax wuxuu yidhi waqad xadatha abu nucaym alfadl bnu dukayn can shaykin lahu bixadiiin qaala fiihi can buxayna faqaala abu nucaym inamaa huwa ibnu buxayna ayuu yidhi walaakinahu kadaa qaala laakiin sidaa buu yidhi waa baraarujin jireen marka fain calima ana bacda aruwaati fain calima hadduu ogaado ana bacda aruwaati ruwaadda qaarkood asqadahu inuu riday waxdahu keligii inuu riday falahu ayضa wuxuu leeyahay an yulxiqahu inuu haleeshiyo fii nafsi lkitaabi kitaabka asalkiisa dhexdiisa inuu ku haleeshiiyo maca kalimati yacni yacni marka lala qabo oo uu ku darayo aadaakani waxaa weeyaan idaa calima hadduu ogaado ana shaykhahu shaykhiisa rawaahu inuu weriye cala alkhaطa'i inuu ku weriyo halkan marka wuxuu leeyahay raawigu hadduu ogaado ana bacda aruwaati lahu ruwaadda xadiidka qaarkood asqadahu inuu wax kelmadan riday hadduu ogaado waxdahu keligii wa ana man fawqahu min aruwaati ataa bihi masaladan waxay tahay matalan sheekhiisii buu ogaaday inuu riday kelmaddan laakiin man fawqa shaykhihi riwaayada waxay ugu sugnaatay oo ogaaday kelmaddan inuu xusay ayb haddii sidaa uu ogaado marka man fawqa shaykh waa sheegay kelmaddan laakiin sheekhi baa riday matalan raawiyi ayb sidaa haddii uu ogaado falahu aydan an yuxiqahu fii nafsi lkitaab inuu ku inuu ku yani haleeshiiyo maca kelimati yacni lala qaba marka riwaayada marka sida sheekhiisi u keena yacnii buu dhahayaa saaqidkii buu sheegaya haadakani idaa calima waa hadduu ogaado ana shaykhahu sheekhiisa rawaahu cala alkhata'i inuu ku wariyey fa ama in zaadahu hadduu ziyaadiyey fii kitaabi nafsihi aa taas halkaas baxay khadiibulbaqdaadi baa sidaa yeelay oo wuxuu yidhi id rawaa can abi cumara bni mahdiy can ilmuxaamiliy bisanadihi ilaa curwa can camrata qaalat kana rasuulu lahi sal ly salam faqaala bacda camra camra markuu gaaray kadib khadiib sidaanu u weriyey can camrata qaalat kana rasuulullahi faqaala bacda camrata tacnii waxa uu yihi camra tacnii can caaisha saasuu dhahay uma nabaha calaa ana lafdata can caaisha lafdadaas laysat fii asli bni mahdi inaynan ku sugnayn kitaabkiisa sheekii khadiib sheekiisa inaanu kitaabkiisa ku sugnayn waanahu alxaqahaa khadiib inuu haleeshiiyey id lam yakun minhu buddun maxaa yeele lagama maarmo likownihaa cinda almaxaamiliyi man fawqa shaykhi lkhaiib ayay ku sugnayd ayb maxaamiligii ila waa shaykhu shaykh lkhaiib yacni bxayu imtanaca tajwiizu an yakuuna mursalan inay mursal noqoto waa mancow waa yani yani suurtagal ma ahaynba xadiidku xadiid mursala ma aha ibnu mahdiga oo khadiib sheekha u ah baa ka tegey can caaisha khadiib ulbaqdaadi marka waa haleeshiiyey maadaama man fawqa sheekh uu sheegay can caaishadaas laakiin muxuu isticmaalay tacni buu yidhi meesha saqdiga ku jiro tacni iyuu yeelay sidaa baa marka la yeelayaa faama in zaadahu fii kitaabi nafsihi faamaa in zaadahu haddii uu ziyaadiyey fii kitaabi nafsihi isaga kitaabkiisa dhexdiisa waalaba calaa danihi danigiisana uu qaalib ku noqday anahu min kitaabihi kitaabkiisa inuu ka mid yahay yani laa min shaykihi sheekiisa xaggiisa aanu ka imaanin sidaa yani danigiisu ay qaalib ku tahay fayatajibu islaaxuhu hagaajintiisu markaa way yani mutajihiba ayay noqonaysaa fii kitaabihi uu ku dhex hagaajiyo iyo wariwaayatihi iyo riwaayadiisa an marka waxaa weeyaan faama in zaadahu fii kitaabi nafsihi isagaa kitaabkiisa dhexdiisa ziyaadada kula yimid waalaba calaa danihi si ka duwan mu idin dhiga ya faama in rawaahu fii kitaabi nafsihi faamaa in rawaahu haddii uu weriyo uu wariyey fii kitaabi nafsihi kitaabkiisa isaga hadduu ku wariyey tanaa tanaa toosan masalada dambe uu la xiriirinaan tanaa faama in rawaahu haddii uu wariyo fii kitaabi nafsihi hadduu ku wariyey kitaabkiisa isaga oo ay ugu jirtay waqalaba calaa danihi maladiisana ay haali uu ku noqday annahu min kitaabihi kitaabkiisa inuu ka mid yahay laa min shaykihi xaggiisa marka aanay ahayn fayatajihu islaaxuhu fii kitaabihi wa riwaayatihi marka inuu kitaabkiisa ka hagaajiyo ziyaadadaas riwaayadiisa dhexdeedana uu ku hagaajiyo waa wajiih amaa idaa darasa waxaa lamida haddii uu baaba'o min kitaabihi uu ka baaba'o bacdulisnaadi isnaadka qaarkiisa aw ama matnigii qaar ka mida baabaay ayb fainahu yajuuzu waxaa bannaan istidraakuhu haleelitaankiisa min kitaabi kayrihi inuu ka haleelo idaa carafa hadduu garto sixatahu sixadiisa hadduu garto wasakanat nafsuhu nafsadiisana ay ku degto ilaa ana dalika kaagaas huwa saaqidu inuu yahay kan dhacay kadaa qaalahu ahlu taxqiiqi ahlu taxqiiqi sidaasay dhaheen ka axmed wa caasim wa abi cawaana saasay marka ahlutaxqiiqi ay tilmaameen nucaym ibni xamaad baana ka mid ah sidaa waxyeelay fi maa ruwiya can yaxya bni maciin canhu ayb oo taas iyo marka middan baa isla mid ah ayb yani haddii marka uu ogaado masaladu waxay tahay isaga kitaabkiisi baa wuxuu gartay sakdigan waxaan la raba in la ziyaadiyo kitaabkiisa inay ka maqan tahay ee saqdigu uunan ku imaanin laa min kitaabi shaykhihi danigiisa haalibka waxaa weeyaan sheekhi inuunan kelmadan isaga uunan dhiminba ee kelmadan dhacday inuu xusay sheekhii iyo man fawqa shaykhihi kulli inay wada sheegeen laakiin isaga kitaabkiisa inay ka maqan tahay ayb yaa danigiisa haalibkaa sidaasuu noqday oo waxa marka laa min shaykhihi saqdigu sheekhiisa xaggiisa kama imaanin marka inuu kitaabkiisa islaaxsado riwaayadan uu ku hagaajiyo waa wajiih dhiba ma laha wado laba waxyaabood dhowr waxyaabood isugu kaa sheegay saqdigii hadduu sheekhiisa ka yimaado oo uu hubo muxuu samaynaa marka ziyaadada waa la imaanayaa laakin tacniib ama yacnii buu isticmaalaya yacnii ayuu isticmaalaa laakiin waa goormo markaasina waa marka saqdiga sheekhiisa uu ka imaaday nuskhada sheekhiisa ay nuqsaanta ay ku timid man fawqa shaykhihiina uu sheegay siyaadadana ayb sheekii baa nuqsaantii la yimid sheekhaagii laakiin shaykhu shaykhika waman fawqahu waa sheegeen ayaga ziyaadadan sheekhaagiyaa ka tegey oo nuqsaantii la yimid la imaaw yacni laakiin dheh waa sida khadiib mithaalkii addaaya khadiib ayb haddiise laakiin sheekhaagiina waaba la yimidba ah, meeshaa nuqsaana sheekhaagii lama imaanin adigii kitaabkaagiibay ayaa waxaan ay ka dhaceen kitaabkaagiibaa saqdi ku dhacay kelima ama kelimatayn oo macnuhuna taqaayub uu ku imaan karaa kitaabkii ka maqan kaagiibay ka maqan tahay markaas inaad danigaaga qaalibkaana inuu sheekhu sheegay iyo weeyaan waa saxa kartaa marka ayar baan iska islaaxinay marka mas'aladaas waxaa lamida buu yidhi kitaabkaagii inay wax ka tirtirmaan oo ay wax ka baaba'aan oo arday adiga kula mid ahaa aad ka saxatay yaa lamid kamaa idaa darasa fii min kitaabihi kitaabkiisa hadduu ka baaba'o bacdulisnaadi isnaadka qaarkiis aw ilmatni ama bacdu lmatni fainahu yajuuzu waxaa bannaan istidraakuhu haleelkiisa inuu haleelo min kitaabi gayrihi uu ka haleelo oo ka darso idaa carafa hadduu garto sixatahu sixadiisa wasakanat nafsuhu nafsadiisana ay xasisho ilaa ana dalika kaagaasi huwa inuu yahay wax dhacay kadaa qaala ahlu taxqiiqi sidaasay dhahay wamanacahu bacduhum qaarkoodna waaba diideen abu muxamed ibni masi yaa ka mida kuwaas walow aada ogaatid hadaad rabto maya weyi wabayaanuhu xaala riwaayati owlaa wabayaanuhu yani wabayaanuhu caddayntiisii xaala riwaayati riwaayada yani yani xaaladeeda yaa owlaa haboonaansho badan inuu caddeeyana waa sii fiican tahay uu yidhaahdaa wax intan kelmaddan kitaabkaygi waa ka baaba'day wastadragtuhaa min fulaan wahada alxukmu xukunkaani fi istihbaati alxaafidi xaafidka hubsashadiisa yuu ahaaday oo xukunkaan laftirkiisa waxaa leh xaafidka hubsashadiisa maa uu hubsado shaka fiihi uu ku shakiyey min kitaabi gayrihina uu ka hubsado keyrkii kitaabkiisa ow xifdihi ama ayrkii xifdigiisa uu ka hubsado ya wahada alxukmu وhkda الحق waa isku macno hkda الحكم في استثباaت الxاaصب الxku ah hay kadib soo dhiga m akri ma maa xaka fiihim oo meeshaa ka dhigi maa shaka meesha wa bayaanuhu xaala riwaayati awlaa ayb wahakada alxaku fi istihbaati alxaafidi maa shaka fiihi sidaan inay toosan tahay wahada alxukmu xukunkan hadda aan soo sheegnay kaa-inun fi istihbaati alxaafidi xaafidka hubsashadiisa yani dhexdeedu ahaaday sidoo kale maa shaka fiihi wuxuu ku shakiye oo hubsado min kitaabi hayrihina uu ka hubsado ow xifdihi ama xifdigii yani xifdi hayrihi ou ka hubsado ayb adiga aad yani aadan hubin yaad nin kale ka hubsatay waa bannaan tahay xukunka hadda aan soo sheegnay oo kale unbuu la mid yahay saas waay fain wajada fii kitaabihi kitaabkiisa hadduu dhexdiisa ka helo kelimatan kelmad kelmadda oo hayra madbuuطatin tu la dabdiyey aan ahayn wa ashkalat calayhi ay ishkaal korkiisa ay ishkaal ku keenta marka kelmad aan dabdisnayn baa ishkaal korkiisa ku keentay jaaza waxaa bannaan an yas'ala canhaa inuu su-aalo xaggeeda alculamaaa culimada bihaa iyada ku cilmila inuu weydiiyo wayarwiyaha uu weriye marka calaa maa yukhbiruunahu siday ugu sheegeen uu weriyo kelmad baa adiga aada ishkaal kaa galay culimmadeedii baad weydiisay sida saxday kuu sheegeen taa un u weri dhib ma laha masaa-ishaan dhan waa isku wada mid ayb kutubta xadiidka waaweynna waa ku arkaysaa iyagoo marka dhahaayo majliska weynaantiisa darteed kelmaddaas lam asmachahaa jayidan aad uma aanan maqal buu leeyahay fastasbadtu min fulaan hebelan ka hubsaday fa faatbatanii waa ii sugay marka in la cadeeyaa aad yaa wanaagsan in la cadeeyaa fiican hadduusa cadeynina dhib ma laha kelimad isaga maqalkiisa si u dhaaftay iyo ama kelmad dabdigeedu uu adag yahay o ishkaal ka galay iyo laa ba'sa hadduu ka hubsado qof kale oo sidaa markaa uu ku wariyo asaabicu masalada toddobaad